al-shabaab yuusuf garaad ayaa haddaba waxa uu khadka telefoonka kula xidhiidha afhayeenka ururkaasi al-shabaab oo dhowaan sheegay inay magacoodii u bedeleen waa ururka al-shabaab xarakat almujaahidiin al-shabaab afhayeenkaasi oo ah sheekh cali maxamuud raagi oo jooga muqdisho waraysi dheer oo dhinac ayaa badan taabanaya oo uu la yeeshay yuusuf garaad sheekh cali raage ayaa marka hore waxa uu weydiiyey sababaha ay u bedeleen magacoogii hore ee al-shabaab oo ay ula baxeen magacani cusub bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alay wasalama horta marka horeeto magaca ma ahan magac cusub mana ahan magac aanu hadda la baxnay waa magac soo jireena oo ilaa iyo markii camalkan jihaadiga aanu bilownay aanu lahayn soomaalida dhammaanteedna ay nagu taqiinay dee saxaafadda inta wax qortaahina ay garanayso marka magacu maaha magac cusub xarakatu shaar mujaahidiin magac weligii soo jiri jiray oo joogta aan ah, waxaas laakiin markii saxaafadaan aragna xoogaha inay yara ikhmaalinayso ayaanu baraarujinay ciddii ka baqaysa gaalada iyo dadka cadowgan ugu ah ka baqaysana waxaan u sheegnay in inagana aysana dulmin iyaduna aysan isdulmin oo ay markaa iska dayso magacaasoo dhan iska dhaafto ciddii haddee xornimo haysata oo xorriyo ay ku hadashalana magaca aan leenay noogu yarto laakiin kooxdiinnii ama eh, gruubkiinni magacaas la baxay shabaab ama hadda xaraka waxaa tiri mujaahidiinu shabaab ayaad sheegtay kooxdiinnaas dhismihiinni hore ma waxbaa iska bedelay wax iska beddelaa ma jiraan sideedii weeye eh, sida ay u dhisneed ayay u dhisan tahay hadafkii ay ku dhisneed ayay ku dhisan tahay wax isbeddelana ma jiraan haba yaraatee hadafkaas muxuu yahay hadafkaasi waxa weeye in shareecada ilaahi subxaanahu wa tacaala uu noo soo dejiyey koonkan lagu dabaqo dhulkeenna iyo dadkeenna iyo dalkeenna maadaama ay dad muslimiina ay yihiin diin ilaahi subxaana wa tacaala uu ku karaameeyey doodii lagu dhaqo acdaadana laga xoreeyo wadanka oo wadanka uu noqdo wadan xora waxaa laydin leeyahay wadanka keliya uma socotiine caalamka dhanna qabsataan aad e, rajo ka qabtaan taa waxaa la dhihi karaa de markii aan waddankeena aan xoraysano oo aanu xornimo buuxda aan u helno haddii aan markaa la nimaado wax ka gudubsan markaas ayaa la isweydiin karaa laakiin hadda waddankeena ayaan xor ahayn cadow ayaa haysta gaalada nasaaraha kusoo duushay ayaa haysata maadaama waddankeena uusan xor ahayn marka dee waddan kale inaan u gudubna gudubno qofka caqli way suurtoobi kartaa inaan hadda wax laga hadlayo mid haysan ahayn waayo gaalada waddanka haysataa gaalada waddanka haysataa ciddii aan filatadeyna way muuqataa waa kuwa taagan number afar jooga burundiga iyo uganda iyo etoobiya oo dhinaca kaga jirta iyo ilaa gadaal dambo ay isku xiran tahay ay lug ku leeyihiin kuwan maraykanka sheegta iyo ninkan maxay ahaday qaramada midooba kuwa lagu sheego ka ah wakiilka uasaro oo soomaaliya maalinka gad kusii shidaya kuwa ayaa qaarna waxay ku haysaan si maskaxin iyo gumaysi maskaxaad ku haysaan kuwana dee militariyaday ku haysaanoo caasimadiiba joogaan qaarna gobollada dalkay joogaan marka cadowga ayaa haysa waddanka sheekh cali laakiin waad og tahay xamar waad ka warqabtaa intaasoo sano ayaa dadka magaaladaas deganay ay dekedda iyo eerboorka ku heshiin waayeen oo dagaal iyo dhibaato meesha ka taaganoo midka hadda waddaan u dambeeyey dekedda iyo eerboorka ka shaqayn waayeen nimankan ilaalinaya dekedda iyo eerboorka ciddii soomaaliya oo isticmaalaysaan ha isticmaasho leh maxaad uga dhigaysaa niman waddankao dhan haysto gumaysi ah waxaan uga dhigaynaa dekedda iyo eerboorka iyagoo furan oo ummadda muslimka ahi ay waxay rabta kala soo degayso dhibaatan aysan ka jirin amniga meel kasta uu ka jiro iyagaa kusoo duulay oo xabashi ay usoo hormartay iyagana waa laga daba keenay marka iyagaa tii hore ee jirtay ayay dumiyeen marka haddii ay marka ilaalinayaan marka hore maxay u dumiyeen taa waa su-aal meesha taa maadaama iyagu ay dumiyeen waxay rabaan waxa weeye inay gumaystaan waxa ka soo baxee yarkaana ay iyagu qaataan oo ay ciidamadoodaas iyo ay ku nafaqeeyaan oo ay ku biilaan marka ma ahan ilaalin maahane waxa weeye waa qabsasho wey ciidamada berigaas qabsaday etoobiyaan ay ahaayeen oo weliba idinka eed sheeganaya inaad idinku kusoo duusheen uganda iyo maahayn burundi lakiin aan ka soo tagnaba arrintaas markaas muslimiintu ay nabadda ka dhigeen oo aad tilmaamayso maxkamadihii aad tilmaamaysaa soo maaha hay markii muslimiinta ay dhulka hayseen weeye maxkamadihii magaca dadkii la dhaxeeye muslimiinta ay hayseen muslimiintaas shiikii u madaxda ahay haddana u madaxa soo maaha dawladda meesha joogta muslimiintaasi waxay shalay iskula joogeen ma ahayn qabiil ma ahayn dana iyo maslaxa kaleetana ma ahayn waxaa iskula joogaan waxay ahdaaf taagan oo ilaahi subxaana wa tacaala uu dadka muslimiinta u jideeyey hadafkii shala lagu midaysnaay ee ahaa shareecada ilaahi subxaana wa tacaala ciddii ka leexata oo dadkii shalay lala dagaalamayayna ka dhigatay sadiiq iyo saaxib kuwii shalay garabka ee uga jiray ee xabadda isaga dhigaayana ka dhigay maanta too argagixiso iyo col ka dhigay waxaad dareemaysaa in shalay sidii ay ahayd inay wax iska bedeloo ninkii shalay dee muslimiinta iyo mujaahidiinta garabka ku haya maanta inuu col noqda uu isbedelay waana wax weliga diri jiray oo nin muslim ahaa jiray inuu isbedelo oo colka iyo cadawga ula safto weliga wax dhici jira weeye marka intaa weeye ninku ninkii maahan ahaan waaya laakiin qalbihaan maaha waan ku gartay laakiin eh, sheikhow waxa waaye eh, horta muslimka iyo gaalada xagga haddaan iska dhigno markii aad ka hadlayso sheekh shariif oo kale iyo dadka la midka ah haddiiba shalay aad wada socoteen oo madaxdiin idin ahaa ood u doorateen oo haddana aad u aragteen inuu dariiqa ka leexday maalin uuna la kala leexday ama laysqabtay miyaa weligeed lagu kala maqnaanaya mise wada hadal iyo si laysu soo daakhili karo laysu fahmi karo waa jirtaa horta mid aan kaa saxee dee muslimka iyo gaalada xagga naga dhig markaad tiraado waxa weeye ahdaafta iyo waxaan ku soconno o aan ku shaqaynayno islaamnimo iyo islaamnimo qeybkeed marka maadaama hadafka aan ku soconaa uu yahay islaamnimo iyo muslimnimo ay tahay taa waxa weeye waa micyaar ama miisaan aan marno dhinac looga bixi karinin oo dhinac kasta iyadaa naga xigta hay sheekh cali okay aan aan isisaxo kama wado eh, diinta islaamka xagga iska dhig eh, waxaan ka wadaa haddii qolana tidhaahdo qoladaasaa gaala ah qolada kalena dhahdo taasaa gaala ah taas ilaahayaa xisaabtankeeda jooga annagu marka taas hadda kama hadlayna waxaan ka hadlaynaa qofkii shalay aad isla shaqaynayseen oo aad isqabateen sow inaad isu soo laaban kartiin oo la wada hadli karo sow meesha kuma jirto horta aan wada hadale cidda lala hadlay waxa weeye ciddii talada iyo arrinku gogoy karo ninkan aad hadda iyo qolada filafadiisa gaaladu ay soo adeegsatay ma aha niman ay ka go'do talo ka go'do ama wada hadal ka go'a maahan waa niman cumala ah oo niman ay ku shaqaysanayaan marka haddii lala hadlayo waxaa mudan in lala hadlo nimanka ay nimanka waddanka qaabsaday ee gaalada ah nimankaasaa mudan haddii lala hadlayo iyaga in lala hadlo laakiin kuwani dad hadal mudan maahan maxaa yeelay xernimo ma haystaan marka eh, sheekh shariif oo madaxweynihii ah iyo dawladdii waxaad leedahay lama hadlaya dawlado kale ayaan la hadlaya o arrintaan aan kala hadlaya dagaalka xamar waxa weeye dawlado kaleeto oo kuwan ay isticmaalaan oo kuwan u shaqeeya waxa weeye haddii marku de waan la hadlaynaayo haddii wax lala hadla ay jiraan ay mudan tahay in cid lala hadlo ciday lala hadlo mudan waxa weye cidda waddanka haysata sheekh waad maqlaysa guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe wuxuu yidhi nimankan shabaab la leeyahay waxaa madax u ah generaal bakistana ma idinla joogaa generaal bakistani waxaan rabaa inay tahay ilaahay subxana wataala wuxuu leeyahy walaa tudic kulla xalaafin mahiin nimankan inay warkaa iska sheegtaan dee waa wax ay soo bilaabeen muddo aada u fog soo bilaabeen hogaamiye kooxegyadii ayaa warkaa ku dhihi jiray cabdullaahi yuusuf oon madaxweyneahayn ayaa lahaa shimbiraale ayaa waxaa jooga alqaacida ee argixisa joogta maantana waxay ku jiraan waa dariiq islam soomaaliyada ka khajilayso in maanta warkaas uu yidhaahdo maxaa yeele waa war hortii ummaddu ay wax badan kuwa maxay ahde xumaasha ee gaalada u shaqeeya muddo badan ay soo wadeen marka waxaan leeyahay taasi wax hadda laga jawaabo mudan maaha maxaa yeele muddo dheer ay soo socota eh, niman laakiin aan soomaali ahayn dhexdiina waa lagu arkay soo maha annaga waddankan aan joogno e, waddanka islaamku ee muslimiinta ay degan yihiina cid aan waddankan wax ku lahayn lama joogto macnihii waxaad ujeedaa dadan soomaali ahayn laakiin muslim ah de muslim haddaad sheegto muslim ilaahi subxaana watacaala ayaa yidhi inama almuminuuna ikhwatun marka muslim waa dee wada muslim waa walaalo marka meelaa lagu kala farqiyo oo ilahi subxana watacala ku kala farqiyo weli maanan arag dalka kenya hanjabaad ayaa loo jeediyey magaca shabaab loogu jeediyey arrintaa wax miyaa ka jira dalka kenya runtii annagu umaanan hanjabinin iyaga ayaa arrimaha soomaaliya inay faraha kala baxaan diidan waxaad maalmo dhawaata la maqlayay wasiirkooda arrimaha dibadda oo odhanaya eh, arrinta soomaaliya marna faraha kala bixi mayno eh, indha maxaheeda indhaha ayaan ku fiirinaynaa horena haddii soomaaliya dawlad xoogane ay ka dhalato waxa weye waxay dhib ku tahay dawladaha etoobiya kenya marka ma ogolaanayno marka eh, kenya maadaama iyadu ay doonayso inay xuntar soomaaliya ay murdiso oo ay dhibaato ku hayso haddee ninkii ku kusoo weerara oo kula dagaalana iska difaacday waa wax dabciga ama damiirka bani aadamku sidiisa uu ku dhisan yahay waxaan leenahay haddana aan u sheegayna dawladaha kenya keliya maahan ama kenya ha noqoto ama etoobiya ha noqoto ama eh, jabuuti ha noqoto ama yaman ha noqoto ama kuwa qaramay sheegta ha noqdaano cidday doonta ha noqdaano ciddii ciidamadeeda u rabta eh, in marka loo soo celinayo naxuush loogu soo celiyo ama eeyaha iyo bisadaha soomaaliya jooga ay calaf iyo raashin ka dhigtaan ama cidda kale aan weligeed looga harin qaadato ciddii doonaysa waxaanu leenahay ciidan eh, oo arrintaa xiiseynaysa ciidan ha usoo dirto soomaaliya ciddii aan rabinin aan rabin oon xiisaynaynin waxaanu leenahay arrimaha soomaaliya faraha kala baxdo mana ahan hanjabaad aan waddan gooniya u hanjabayna maane waxa waaye cid kasta oo nagu ayaa nimankan fangareeya oo tababar siiya oo hub siiya oo ay u shaqeeyaan maxaad arrintaa ka leedahay ma la isweydiiyaa qoladan kaleeto ama kuwa ay ayagu adeegsadaan etoobiya tababar kusoo siiyaan ugandai kusoo siiyaan maxaeday eh, wadamo kale atay kusoo siiyaan ma la isweydiiyey kuwa markaas annaga meeshaan tababarka iyo ku qaadano hadda la isweydiinayo maxaa kuwa meesha tababar ku qaata la isi weydiin waayo waa su-aal taagan macnihii ma beyninaysid weye su-aashaan ku weydiiyey annaga alqaacida iyo annaga waxaa naga dhexaysa ahdaaf hal cadow ayaanu leenahay cadow ayaa nagu soo wada duulay maadaama hal cadow aanu leenahay hal mabda'na aanu leenahay oo dad muslimiina aan nahay waxaa nagula haysaa ina ay yihiin islaamnimadeenii ay tahay iyo muslimnimadeenii ay tahay iyo shareecadeeni inaan ku dhaqano waxa weeya dee meel aan ku kala maqnaana jirinba ragga lagu laayay magaalada beledweyne oo uu ka mid yahay cumar xadow ma idinkaa ka dambeeya arrintaas de nin dagaal ku jira haddii la dilo maxaa loo dilo maa is weydiinayna hadeer ani maxaad u dishan idinma weydiin lakin ma idinkaa dilay baana weydiinaya a ah, alxamdulilah ilaaha dilo subxaana watacaala nimankaasina waxay ahaayeen runtii niman wasiilo iyo isku xir u ah etoobiya iyo qoladan riddada ee hadda muqdisho joogta ay isku xeri jireen marka xarigaasna waa xarig go-ay waxaa loo dilan sababtuna iyagaa mutaysay ilaahana ku xukumay subxaana watacaala marka markii loo adkaysan waayey dhibaatada iyo dhibka ay dadka muslimiinta ku haayeen khaasatan mujaahidiinta ayaa ilaahay subxaana watacaala uu gacanta mujaahidiinta kaga kaafiyey dad kaloo adil rabtaan miyaa jira inagu waxma dilno shareecada ilahay ciddii ciddii dishaa la dilaa bas cid gooniyo dishaa la dilaa ma jirto annagu sheekh haddaan ku weydiiyo ummaddan waad og tahay dhibaatada ay soo martay iyo xaaladda ay ku jirta maanta haddii aad ummaddan soomaaliyeed oo muslimka ah ay tahay waxaad u dhaqaaqdeen oo aad xanuunkooda dhibsanaysaan oo dhib uun aad ugu sii horseedaysaan dadka ma kula tahay ma kuugu muuqda saas iguma muuqato waxay u muuqataa waxa weeye koonkan allah subxaana watacala ee iskale ciddii raali gelisa awaamirtiisa fulisa ayaana wanaagga iyo khayrka ku dambaynaya cidda rabta inay diidana iyada oogay hala ku dambayn doonaa marka ima muuqataan arrintaa sheegaysa may shareecada in laysku xukumo laakiin nidaamka caalamka ka jira oo qaramada midoobey la aqoonsan yahay oo dowladaha kale iyo xuduudahooda la aqoonsan yahay oo dhalashooyinka kala duwan la aqoonsan yahay nidaamkaas inaa u hoggaansanaataan maxaa idin diidaya annaga nidaamka ilaahi subxaana wa tacala uu noo sheegay koonkan waxa uu noo sheegay laba qaybood un ka jirto xisbullah iyo xisbu shaydaan qayb saddexaadna anagu marro ma garanayno marka inaanu dee aan raacno nidaamka ay xisbu shaydaanku ay rabaan raacno iyo inaan raacno eh, maxay aday nidaamka xisbullahi ilaahi subxana wataala kudhi ku dhisay aanu ka raacno labada waxma dhexeeyaan marka midka aan ku joognayna waxa weeye midka aanu aaminsannahay inuu yahay kii ay xisbullahi ku dhisnaayeen si ma ii sheegi kartaa sheekh cali u geli kartaan ma ii sheegaysaa kasta oo shareecada ilahay ku banaan inaan heshiis ku galna diyaara una wixii aan ku banaanayna cid aan ka yeelinaa ma jirto inta eh, la gaarayo kama dambays heshiis ah xabadda in la joojiyo meelaha la kala joogo hadda la kala joogo eh, raalli ma ka noqon kartiin eh, de xabadda horta ha la joojiyo ama yaan la joojinin horaan kugu sheego de cid lagala hadlaayo mood soomaaliya hadda ma joogto marka joojis iyo joojis la-aanta markii laga wada hadlay jirtaa taasi ciidamadan shisheeye dawladdu hadda gacanta u haatisatay hadday lacag la yimaadaan oo oo laydinka xoog badiyso khasab inaad ku baxdaan sidii berigii hore baad u kala cararteen u kala carartaan soo ma noqonayso horta haddii laydinka xoog badiya haddaad tiraahid ilaahi subxaana watacala horta laa yukallifu llahu ilaa wuscaha anaga ilahay naguma kalifin wax awooddeena ka badan laakiin ma aaminsanin haddaanu ilaahay ku xidhanna subxaana watacala aan sidqi ugu xirnaano markii horeetaba waa waa ma aanaan jabin laakiin waa xeeladaysanay marka haddii ay timaado marka eh, ilaahay ma qadaro subxaanahu watacaala in awood fara badan subxana watacala aanu la kulano eh, oo aanu hadafkeeni ka gaarno hadafka aan leenahay annago keliya maahan inaan maalin kasta adkaanaa keliya hadafkeenu maaha laakiin waxa weeye dariiqa aanu rabno o aan ilahay ku raaligelinayo inaan ku socono de waayo maxaa idinkaga kordhay markaad maxkamadaha iyo shabaabka wada jira ahaydeen ilaa dhulka aad ka talinayseen waad ogeydeen ilaa gaalkacyo agteeda ayaad joogteen markii ciidamada etoobiya soo galeenna waxay noqotay in hawdka ka shisheeya kismaayo oo dhinaca kenya in aad dhuumasho iyo baqa ku gaarteen maxaa marka sow inaad khibrad ku qaadataan maaha inaadnan caalamkao dhan idinku la dariri karin ee si kaloo aad u noolaan kartaan aad heshaan taa hadda waxaa ninka sidaa u fikirayahay waa ninaan aan horeba dee aan qur-aanka iyo diinta aan aqoonin ilaah baan alwatilka layaamunu daaulah bayna annaasi dee qofka muslimkaana daa'iman maaha inuu mar adkaanayo ilaahay shardi ugama dhiginin maalina waa adkaadaa maalina waa laga adkaadaa maalinta laga adkaada imtixaan iyo waxa weeye ajri uu ka helaya maalinta uu guulaysana shukri iyo waxaa la imaanaya ajirkan uu ka helaya marka dhinacna khasaare maaha sheikh ciidamadiina soomaalida ahoo ku jira dhaqdhaqaaqa shabaab ma gobollada soomaalida o dhan aad ka koobantihiin mase degaanadan aad ka dagaalantaan aad kasoo jeedaan cid kasta oo muslima oo mujaahida oo dhulka soomaaliya meesha xitaa ka degaantay ka degani waa ku jirtaa sheekh cali maxamuud raage waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo arrin ku saabsan dad ajnebi ah oo lagu afduubay dalka soomaaliya gudihiisa oo qaar la leeyahay shabaab ayaa haya muddo dheerna qaarkood la hayo wax aad la socoto arrintaasood ka og tahay amaad naga dhihi karta ma jiraan maya walaal waxaan ka ogaa ma jiraan